بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد taariikhdu waa lix iyo tobankii bishii nofembar labada kun iyo toddoboda taariikha hijriguna waa bishii dilqacda waa lix ama toddoba kun afar boqol iyo labaatan iyo sideed waxaan insha allahu tacala halkan ka guda gelaynaa oo bilaabeynaa kitaabka magaciisa la yidhahdo buluuq lmaraam min adilati alaxkaam oo uu iska leeyahay alxaafid ibnu xajar calayhi raxmat allah darsigeennan u horeeya waxaan insha allahu tacaala kaga hadli doonaa ama ku saabsanaan doonaa imaamka kitaabka iska leh iyo noloshiisa iyo bal waxoogaa inaan qeexid ka bixinno si gaaban oo uruursan iyo talabaadoo ah kitaabkiisa aan doonayna inaan bilowno isagana maadada iyo mubaaxa uu ku saabsan yahay waxaa inoo sadexeeya insha allah muqadimada ama hordhaca uu imaamku u sameeyey kitaabka oo isagana darsigeena caawa insha allahu tacaala qaybtii saddexada intaasaan caawa ku ekeyn doonaa insha allah kadibna darsiga ku xiga ayaa si rasmiga ah kitaabku u bilaaban doonaa axaadiistii iyo sulbigii kitaabka mualifka kitaabka iska leh waa nin aada loo yaqaano oo caan ah axmed ibnu cali ibnu muxamed alkinaani alcasqalaani waxaa naanays u ah shihaab uddiin kunyadiisana abulfadli baa la yidhaahdaa wuxuuna caan ku yah mashhuur ku yahay ibnu xajar alcasqalaani xajarkaasi waa awowyadii nin ka mid a ah. isagaasuuna caan ku yahay oo loo nifteeyaa ibnu xajar ibnu xajar kalaa jira oo faqiih shaaficiya ah, oo la yidhaahdo ibnu xajar alhaytami haytami sa ma aha alhaytami waa faqiih shaaficiya ah. amaa markii la yidhahdo ibnu xajar caadatan waxaa caan ku ah ibn xajar alxaafid alcasqalaani caleyh raxmat ullah casqalaanta loo nisbeeyo waa magaalo filistiin ku taalla asalkana ay kasoo jeedaan reerku masar buu ku dhashay iyaduu ku koro ku barbaaray iyaduuna ku dhintay caleyhi raxmat ullah wuxuu dhashay alxaafid ibn xajar caleyh raxmat ullah labiiyo tobankii bisha shacbaan taariikhda hijriga markay ahayd toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex taqriiban qarnigii sideedaad buu dhashay qarniga sagaalaad dhexdiisana wuu dhintay isagoo aada u yaroo da-diisu yar tahay ayay hooyadii dhimatay kadibna wax yar kadib waxaa dhintay aabbihii wuxuuna barbaaray oo koray isaga oo agoon ah rajayna yatiimul abaweyn baa la yidhaahdaa yani aabbana waa ka dhintay hooyana waa ka dhiman agoonnimo iyo rajaynimuu ku barbaaray haalibanna dadka noocaas noocaasahee nolosha qaybteeda hore adayga la kulma gadaal dambe dad ad adagoo cabaaqira cabaaqiro abay noqdaan dadkasta inta badan ku kora nolosha iyo raaxada iyo nacas buu noqdaa inta badan horaanta waxaa fiican ruuxa inay u horeyso ad adayg iyo nolol adag inay u horeyso saasay man waa wax la tijaabiyey qur-aanka wuxuu xifdiyey isaga oo sagaal jir ah shan jir baa lagu geeyey kadibna sagaal jir markuu ah qur-aanka uu xifdiyey waxaa kale uu xifdiyey kutub badan oo kutubta cilmiga ka mid ah, oo markaa mutadaawal ahayd sida cumdaha oo kale alfiya craaqi xaawi sakiir mukhtasar bn xaaji fi usuul iyo mulxat lcraaq oo uu leeyahay xariiri yaraantiibuu kutubtaa ku xifdiyey waana ta u suurtagelisay gadaal dambe inuu noqdo culimada farta lagu fiiqo lanna horay baa waxaa loo yidhi man xafida almutuuna xaaza alfunuun mutuunta ruuxa xifdiya wuxuu koobaa faniyada saasay ahaan jireen salafkiga culimmadu ridwanullahi calayhim jamiican oo raximahum qur-aanka xifdigiisa laga bilaabi jiray isagaa meel la saari jiray markaa kadib baa kutubta cilmiga loo jeesan jiray kutubta cilmigana waxaa laga bilaabi jiray mukhtasaraadka markaasaa la xifdin jiray fanni walba dhowr kitaab ama kitaab bay ka xifdin jireen halkaasay marka indilaaqo xoog badan oo asaas adag ku taagan ayay markaas noloshooda cilmigii ahaan jirtay ibn xajar caleyh raxmatullah bacda dalika waxaa la jeclaysiiyey cilmiga taariikhda cilmu tawaariikh oo waqaaicda iyo axdaasta iyo siday u dhaceen iyo waktigay dhaceen iyo ragga iyo taraajumta iyo halkaa wuxuu ka kasbaday taraajum aada u fara badan cilmigeeda wakti markuu ku dhex jiray kadib haddana wuxuu u leexday fanniga loo yaqaano aladab fannu waa faniga gabayga iyo nasriga iyo hagaajinta hadalka iyo ku saabsan markaasuu ashcaarta iyo gabayada iyo nasriga iyo khutabka iyo iyo markaa wakti dheer iyadana baranayay ilaa uu ka gaadhay inuu noqday gabayaa shaacir buu noqday gabayga tiriya waxoogaa markuu barnaamijka wakti ku dhex jiray ayaa haddana ilaahay qalbigiisa wuxuu ku riday inuu xadiidka jeclaado cilmiga xadiidka ayuu jeclaa markaasuu bilaabay taarikhdu markaas taqriiban toddoba boqol iyo sagaashan iyo labadii buu cilmiga xadiidka dib ugu noqday oo si gooniya u bilaabay laakiin muusan laazimin dalabkiisa oo muusan awooddiisa o dhan isugu geynin ilaa ay soo gaadhay sanadkii toddoba boqol iyo sagaashan iyo lixdii waktigaas ayuu marka si kulli oo dhammaystiran cilmiga xadiidka u qaabilay iyo culumtiisa taqriiban waxaad muddaa marka waktiga wuxuu ku dhow yahay labaatan iyo dhowr sanuu jira markaa kadib wey markuu cilmiga xadiidka si khaasa u qaabilayo oo si dhammaystiran isaga oo macnaha waxa weeyaan ihtimaam khaasa u siinaya alxaafid ibn xajar caleyh raxmat ullah ilaahay subxaana wa tacala waxyaala ugu nimcayo waxaa ka mid ah xilligiisii waxaa noolaa mashaa'ikh iyo culimo waaweyn oo in badanoo iyaga ka mida ah uu wax ka bartay la fadhiistay kutubta ku dul akhriyey oo ugu weynaa xaafidkii caanka ahaa alxaafid zaynuddiin alciraaqi kurdiga ahaa asalkiisu waa kurdi kurdiyiintu ka dhashay alxaafid alciraaqi caleyh raxmatullah abdiraxiim caan weeye mashaa'ikhda ibni xajar ragga ugu caansan buu ka mid yahay waxaa ka mid ahaa raggu si khaasa cilmiga uga qaatay alimaam bulqiini xaafid albulqiini waana ninka uu yidhaahdo inta badan fatxulbaariga markuu sharxayo sharaxa markuu ku jiro fatxulbaariga xaafid ninka uu u yaqaano weye shaykhunaa shaykhu lislaam shaykhunaa shaykhu lislaam hadduu ku yidhaahdo yacni bidalika shaykhahu albulqiini saasay macana ayb waxaa ka mid a ah culimadiisii uu cilmiga ka qaatay cizudiin ibnu jamaaca oo isagana culimadii caanka ah waxaa ka mid ah abu aahir alfayruzabadi saaxibu alqaamuus cilmiga luqadda ninkaasu ka qaaday raggan dhammaantood baa culimadii shaaficiya ahaayeen waktigaa noolaa caalamulislaamina ugu caansanaa taqriiban fayruzamaji saaxib alqaamuus muxadisna waa ahaa faqiihna waa ahaa nin cilmiga luqada looga dambeeyana waa waxaa ka mid a ah culimadiisii sida khaaska cilmiga uga qaatay nuuridiin alhaysami alhaysami haysami ma haysami wa bita la haysami waa nin xaafid oo muxadisa ah. amaa haysami oo ta la akriyo waa nin faqiih shaaficiya ah, cilmiga xadiidkana aan musaahamo badan ku lahayn waxaa ka mid a ah culimadiisii uu si fiican wuxuuga qaatay siraajuddiin ibni mulaqin abu xas oo isagana culimada sida aarka qaabkaa oo ah cilmiga uga qaatay ka mid alxaafid ibni xajar caleyhi raxmat ullah masar ayuu ku dhashay saan sheegnay iyaduu ku koray ku barbaaray culimadii masar ku noolay cilmigay hayeen markuu ka qaatay ayaa siday da'bigii salafka iyo culimmaduba ahaan jiray wuxuu bilaabay inuu safar iyo socdaal u galo caalamulislaami culimadiisa kale inuu la kulmo wax soo qaato saasay ahaan jirtay oo caadi uma ahayn culimmada islaamku inuu beledku ku dhashay un intuu iska joogo sida doolihaan ku weynaado kale soomaalidu dhahaan meeshaa uun macnaha waxba iska fadhiya caadi uma ahaan jirta marka hore waxay ku mashquuli jireen bal culimmada joogta waddankooda iyo magaaladay ku dhasheen inay cilmiga ka qaadaan kadib markaa waxay bilaabi jireen inay safaro dheerdheer u galaan mashaqo iyo dhibaato fara badanna u maraan sidii ay caalam caalamulislaami culimada kale joogta ula kulmi lahaayeen cilmigana uga qaadan lahaayeen alxaafid ibn xajar aleyh raxmatullah culimadaas mar ka mid masaladan asalkeeda waad garan kartaanoo qur-aanka ayuu alla ku sheegay subxana wa tacala alrixla ilaa alab alcilm aw alrixla lialab alcilm waa qisadii muuse iyo khadir sooma garanaysaan masaladaasaa asal u ah alrixla lialab alcilm iyo sidoo kale ninkii la dhihi jiray xadiikii saxi buhaari muslim ku arooray abu dar markuu nebiga maqlay soo bixidiisa waa kii soo diri jiray walaalkii unays ee uu maka imaan jiray kadibna warkuu u keenay ku qalci waayo dhihi jiray saan rabimaada warka iiga soo dharjay kadibna abu dar laftiis soo tegi jiray muddo waa kii maka joogay bil oon biyaha zamzamka cabbahay ilaa markii dambe nebiga la tusay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiis noocaasaa jirta xadiidkii jaabir bin cbdillahi baa ka mid ah bukhaari soo saaray fi ladab almufrad taxliiqanna uu ku keenay kitaabkiisa saxiixa jaabir waa kii isagana shaam u safray hal xadiid si uu uga soo maqlo saxaabi nebiga ka maqlay sal ly sl lo dhihi jiray cabdullaahi bnu unays marka arrin ay selafku kala dhexleen bay ahayd arrintaa iyada ah da'bi iyo dhaqan ay leeyihin buu ahaa ilaa culimmadu ay yidhahdeen sida ibnu maciin oo kale wuxuu yidhi arbacatun laa tu'nis minhum rushdan buu afar ruux wax hagaag aha ka weheshan afar wax hagaag iyo wanaag ah haka ka weheshanin buuy afartaa wuxuu sheegay oo ka mid ah rajul yaktubu fii beladihi walaa yarxalu fii alabi lxadiid buui nin meeshii uu ku dhashay uu iska joogo meeshaa uu wax ka qoranahay oo halkaa aan dhaafayninoo cilmiga xadiidka raadintiisa aan safar u gelaynin kaa waxba hagaaga ah ha ka raadinin waxba ha ka doono ninkaas ibn maciin yaxya ibn maciin almuxadis shahiir caleyh raxmat ullah xajar marka sunnadaa iyadaa ee salafka laga dhaxlay isagoo maraya ayuu markuu masar cilmigeedii culimada ka qaaday wuxuu u safray dhulal fara badan ay ka mid tahay xijaaz makiya madiina wuxuu u safray sidoo kale yeman shaam dhulal badanoo noocaasa ah ayuu safar u gaadhay ama uu ku maray isagoo culimadii joogta markaa cilmiga ka qaadanaya raximah llahu tacala raxmatan waasica alxaafid ibn xajar caleyh raxmatullah noloshiisa wuxuu ka mid ahaa culimada xilka qabatay oo mas-uuliyaad qabtay ama ha noqdo kuwo maraakiz cilmi ah oo maalan dhowr markaz almadrasa albaybrasiya iyo baybrasiya iyo madaaris waagaa jirtoo caan ahaa oo sida maalan hadda jaamacaadka jiro oo kale ah oo waxaa jira xaafid uu soo maray oo mas-uul ka noqday waxaa kaleetoo iyadanaa jirta noloshiisa qayb dhan oo ka mid ah wuxuu ahaan jiray qaaliga ugu sarreeya masar weliba markii hore inta loo soo bandhigay oo nin la dhihi jiray sadruddiin ilmanaawi ayaa usoo bandhigay inuu uga xilka qaalinimada uu uga dambeeyo xaafid waa diiday oo wuxuu yidhi niyo arrintaa diyaaromay kadibna nin dambe oo boqor ahay muayid la dhihi jiray ayaa wuxuu usoo bandhigay inuu qabto xilka qaalinimada waa diiday sidii loo waday akhiiran rag ay saaxiibbo oo culimo ahaayeenoo aada isu jeclaayeen baa kula taliyey inuu qabto xilka ra-iisulqudaa yacni madaxa qaaliyada masaroo dhan buu marka wuxuu ka noqday qaadi lqudaa ama ra-iisulqudaad buu ka noqday sanadku markuu ahaa sideed boqol iyo labaatan iyo toddobadii wakhtigaa laga bilaabo ilaa intuu ka dhimanayay labaatan iyo kow sano muddo ah ayuu qaali ah oo qudaadda ugu sarreeyey wakhtigaa uu qaaliga ahaa waxaa soo dhex gashay fataraad yar yar ah oo mar la casilayey mar isagu isaga tegahayo yani waxa weye yani nacahay qaalinimada oo iska casilayey fataraad kolbaa waa la casilayay haddana waa la soo celinayay lianna xukaamta jirtaay nin culimaa oo sidiisaba diintiisa ku ad adag xaakimku hadduusan markaa caadil ahayn nin culimo diintiisa ku adag say ku heshiyaan way adag ninka markuu qaali kaa dhigto ama xil kuu dhiibto inta badan wuxuu doonayaa inaad hawadiisa waafaqdo oo suu isagu rabo aad wax u saxiso wax u fuliso haddaad tidhahdo warniy waxaan ima soconayo hadda waxa weeyaan wada socon maysaan xilka soo wareejin baa lagu dhihi xaafid ibni xajar calayhi raxmatullaah wakti markuu jagada qaalinimo hayey kadib aad buu uga nidaamooday qabashadeeda leanna isku dhacyo iyo tasarufaad xukaamtii madaxdii markaa jirtay ay kula kaceen ayuu aad u dhibsaday ilaa uu tamaniyey inuusan qabaninba xilka waktigaa dheer ayuu marka qaadi ahaa waliba qudaada ninka ugu sarreeya uu ahaa xaafid ibn xajar caleyh raxmatullah kadibna markii ay geeridii soo dhawaatay sanadkii ugu dambeeyey ayuu wixii o dhantu isaga dhexbaxay buu wuxuu laazimay alishtiqaal bilcilmi watasniif gurigiisuu ku urursaday masjid alazhar masaajidka dhacaanka ayuu khaiib ahaan jiray iyo masaajid kale jaamacaadka ama madaaristana waxbuu ka darsi jiray kutubtuu qori jiray cilmigana xalaqaad waaweyn buu lahaayo ardada uu ku bari jiray sanadkii ugu dambeeyey noloshiisa arrintaasuu u go-ay xaafi ibnu xajar caleyh raxmatullah makaanadiisa cilmiga ah iyo darajada uu ka gaadhay cilmiga waa shay runtii aan aad aanaan ugu sii dheeraan leanna waa waxaynagaga filan in uu yahay xaafidudunya xaafidudunya inuu yahay oo yar tahay xagga xifdiga culimmada caalamulislaami soo martay nin yani la mid ah uu yaryahay intaasaaban ku filan shahida lahu bidalika alqaasi waddaani asxaabu lmadaahib oo dhan in alle intii ka dambaysa culimada ee taqaanay oo uga maqaadkaca ninka la yihahda ibnu xumaad wuxuu ku ilaaqay inuu yahay shaykhu lislaam wa amiiru lmuminiina fi lxadiid wuxuu ka mid yahay culimada magacaas ama laqabka qaatay shaykhulislaam waxaa kaloo ku ilaaqay ardaygiisii alimaam siyuuti kadalika shaykhulislaam buu yidhaahdaa waxa uu ku sifeeyey alimaamu shawkani caleh raxmat lla markuu u tarjamayey wuxuu yidhi alxaafiظ alkabiir alshahiir alimaam almunfaridu bimacrifati alxadiidi wa cilalihi fi lazminati almutaahira xataa saara ilaaqu alxaafidi calayhi kelimata ijmacbu ilaa xaafid kelimada la yidhahdo in lagu ilaaqo oo loo bixiyo laysku waafaqay ayuu wuxuu ahaa ibn xajar caleyh raxmatullah xaafid aan muran ka joogin xifdigiisa ayb bal waxaa la yidhaahdaa bacdahu isagoo galay inay dumarku dhalaan waa ka cajizeen waa kari waaye wayakfiihi fakran wax kaleba hadduusan samaynin fatxulbaariga inuu ka tegey baa ku filan xaafid ibn xajar caleh fatxulbaari acdamu sharxin liasaxi kitaabin bacda kitaab illahi tabaaraka wa bal waxaa yani suuroobi karaysa oo sax ah in lagu ilaaqo waa mawsuuca cilmiya oo xadiid iyo sharxi keliya aan ahayn intaasoo fani shamlisatay sharax isagoo kale ana lababa hayan wax sharxay ma jiro saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa laa hijrata bacda alfatxi walaa sharxa bacda alfatxi baa la yidhahda inkastoo isku dayay inuu bukhaariga iyo wax ka yidhaahdo waa caalla cala bni xajar calaa sharxi hada marka xaafidu dunya buu ahaa uma baahna marka war dheer in lagu sii dheeraado yani noloshiisi iyo xayaatadiisi iyo aahaartuu ka tego muslimiinta maanta dhex yaalla baa markhaati u ah ibn xajar caleyh raxmatullah oo uu ka mid yahay kitaabkan hadda aan hayno ayb mualafaad fara badan buu leeyahay aad u fara badan culimada qaarkood waxay gaadhsiiyeen kutubtuu ka tegey ilaa boqol iyo konton kitaab bay gaadhsiiyen qaar ka mid a ah waa mujaladaad aad u ballaaran oo maalan fatxilbaarigo kale iyo tartiibkiisa musnadka uu tartiibiyey iyo qaar waxay ka dhowr iyo toban mujlad hal kitaab keliya labaatan mujlad qaar gaadhayaan hal kitaab keliya kutub qaarkooda waxaa jira ilaa iyo hadda xataa aan la garanayn ibn xajar aleyh raxmatullah maktabadiisu uu isagu gacantiisa ku qoray waxay ahayd maktabaadka ugu waaweyn caalam alislaami ilaa iyo haddana yani waxa weeyaan maktabadii xaafid ibn xajar iyo aasaarku ka tegey waa mualafaadka caalam alislami noo noqda kuwa ugu ba ka mid haddaan u nimaadna dhinac kale oo aan iska taagno xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah madhabkiisa xagga fiqiga iyo madhabkiisa xagga caqiidada xagga fiqhiga madhabkiisa wuxuu ahaa shaaficiyu lmadhab laakin maca dalika kaana muxadisan kaanat siiratuhu siirat almuxadisiin muxadisiinta caadi waxaa u ah madhabka way u intisaabaan inta badanna usuushiisa waxbay ku dhisaan laakin maca dalika laa yataqayaduuna bilmadhab walaa yatacasabuuna lilmadhab uma tacasubaan madhabkana kuma taqayudaan hadduu daliilku madhabka khilaafo daliilkay raacayaanoo madhabka waa khilaafayaan ibn xajar culimadaasuu ka mid yahay saas daraaddeed shuruu markaad aragto shuruuxdiisa madhabka shaaficiga culimadiisa kamid ha ahaado laakiin aqoonta xadiidka ee uu leeyahay baa waxay u suurtagelisay inuu noqdo mujtahid aan madhabna ku xidhnayno madhabka khilaafa fii kaiir min almasaa'il markuu arko daliilku inuu garmay laakiin madhab ahaan shaafici buu ah lanna culimadiisa badankood baa shaafici ah ninka la yhahdo ciraaqi shaafici buu ahaa fayrozabadi shaafici buu ahaa siraajuddiin ibulqini shaafici buu ahaa ibnu jamaaca nurudiin alhaysami siraajuddiin ibnu kulligood shaafici ah culimadu wax ka qaatay baa waxay badnaayeen shaaficiy badnaa saa dar madhabkiisu badankaas bal muxadisiinta mutaakhiriinta mutaakhiriinta ahlulxadiidka ama cilmiga xadiidka takhasuska u leh badankood shaaficiye ah badankoodu shaaficiye ah saas way macnaha ayb xagkaasi waa madhabkiisa dhanka fiqiga amaa madhabkiisa caqadiga ah caqiide ahaan madhabkeebuu lahaa firaqdan iskhilaaftay ee masaa'il usuul walcaqiida isku khilaaftay teebuu waafaqsanaa marka la laysla meel dhigi waa masalada iyada rag badanoo u turjumay waxay leeyihiin kaana ashcariya madhab rag badanoo u turjumayna waxay leeyihiin kaana salasiyan fi ljuziyaati wlkuliyaat bal masaaishoo dhan salai sunnigu ahaa calaa ariiqati salafi saalix buu ahaabal labadaa qoloba sawaabku waxa weye sidaa ay sheegeen waxma jiraan ashcari mia fi lmiana ma ahayn salafi mi mia fi lmiana ma ahayn kutubtiisa markii yani waxa wey la tix raaco oo tarjamadiisa la tix raaco ayaa waxaa ka soo baxaysa ibn xajar caleyh raxmat ullah annahu kana qad waafaqa alashcariyata fi masaa'ila bal fi usuul kama anahu qad waafaqa ahla asunna wasala fi kaiir min almasaa'il walusuul ah, masaail fara badan wuxuu ku waafaqay ashcariyada bal bacd usuul buu ashariyada ku waafaqay fii tarjiixaatihi masaail fara badanna wuxuu ku waafaqay sunnada iyo salafu hadihi lumma quruuntii saddexda waa midda keentay inay culimmada qaarkood ku tilmaamaan oo yidhaahdaan kaana mutadabdiban fii caqiidatihi fii masaa'il alcaqiida hal meel muusan ku sugnayne marna xagu ahaa marna xagu ah qaar baa saa ka cabiray walow uu yahay tacbiir laga yaro qurux baday ragga u turjumay ee taqriiban hadda manhajkiisa caqiidada si fiican uga hadlay waxaa ugu fiican intaan aniga arkay ninka la yidhaahdo maxamed ibn isxaaq kindu arday jaamaca aislamiya wada joognaybu darasatulculya buu ku jiray markaa annaga kuliyadda dhiganayn kitaab wuxuu leeyahy saddex majalad ah oo la yidhaahdo manhaju alxaafid ibni xajar fi alcaqiida min khilaali kitaabihi fatxi ilbaari kitaabkaasi taqriiban intaan garanayo waa axsan kitaab oo laga qoray xaafid ibni xajar iyo manhajuhu fi lcaqiida khulaasada uu ku ururinayo maxamed isxaaq kindu wuxuu leeyahay ibn xajar intaan aniga kutubtiisa ka arkay ee aan baanay khaasatan faxulbaariga wuxuu ku soo ururinayaa xugum la siin karo waxa weeye inuu masaa'ilna ashcariyada ku waafaqay mas'aalidna uu ku waafaqay yani waxa weyaan salafka iyo ahlusunnaha ama in la xukumo waxay u badan tahay teebuu u batay in xugum mulaqa la siiyo waxay u baahan tahay in la baaro kutubtiisiiyo dha faxulbaariga keliya maa kutubtiisa kalo dhan inta la uruuriyo in kutubtiisao dhan sharaxa ah kuwa macnaa waxa wey ta'liifka ah, kulli inta laysu keeno min khilaali dalika lagala bixi karaa markaa keebuu u badnaa xagga ashcariyadu u badnaa wabitaali maadaama qaalibkiisu uu muwaafaqat alashcariya ashcari baa la dhihi karaa mise dhanka kaleu u badnaa wabitaali waxaa la dhihi karaya dhan kalea markaasi loo tiirin karaya waxay u baahan tahay marka baxsi mustafiid ah oo kitaab iyo laba kitaaboo laysdul taagay keliya aan ahayn kutubtiisao dhan la wada maro saasay u baahan tahay buu leeyahay ixtiyaad fara badan baana hadalkaa ka muuqda taana waa madhabkiisa xagga caqiidada laakiin waxaa mudan inaan baraarujino xaafid bin xajar caley raxmatullah iyo keyrkiiba ragga muxadisiinta ah ee firaqda qaarkood ku waafaqay masaa'il sunnada iyo daliilka khilaafsan ugumaynan waafaqin min baab itibaaci alhawa hawa raacidka ma ah laakiin waxaa keenay ijtihaad baa keenay way ijtihaadeen xaq bay raadiyeen way baxsiyeen dadaal bay bixiyeen laakiin natiijadii baa meesha ka martay mar hadday sidaas tahayna waa ma'juuriin xataa khaa'a ay gasheen ijtihaadkoodii bay maajuur ku yihiin sida xadiiska nebiga ku sugan rabbi wasalaamu calayh ida ijtahada alxaakimu faahطa'a falahu ajrun waida ijtahada faasaaba falahu ajraan marka waa mujtahidiin wabittaali hadduu ijtihaadku la khatao ayagu mar walba sawaabkooda iyo ajirkooda waa leeyihiin lagumana eedo lama tabdiiciyo laguma tasfiiqiyo laguma eedo laakiin waxa weeyaan lagu raaci maayo wixii ay ku khaldameen oo ay ku khilaafeen daliilka ama ariiqii sunnadii salafka ay ku khilaafeen lagu raaci maayo haddana maca dalika waa macduuriina waa la cudur daaraya taawaluu wاjtahaduu faaftaw saas manaa taasi waa laga maarmaan waxaadna garan kartaan xaafid ibn xajar caley raxmat iyo culimada la midka maalan bii'adii uu ku noolaa masar markaa uu ku noolaya xaaladdaa iyada ah masar dowladda haysata iyo nidaamka ka jira iyo waxaa la haystaa madhabka ashcariga madhabkaasaa shaa'ica ka waa madhabka dowladdu ah ayb bal iskaba dhaafa suufiga madhabka suufiga baa la yidhi ruuxna bii'aduu ku barbaaro saamayn bay ku leedahay sooma bii'adaad ku barbaartay mujtamacaad ku dhex bartay waxay haystaan wax badanoo saamayn kugu le xataa haddaad sheekta xataa haddaad sheekta waxaa kaleeto iyadana sabab labaad ah oo keentay ibn xajar caley raxmatulaahi inay mawaaqiftiisu fii hadihi lmas'ala ay iskhilaafto kutubta caqiidada ee u akhriyey ama uu asalkiisii soo bartay marka aad fiiriso qaarna waa kutubtii sunnada ibn khusayme kitaabkiisi iyo imaam axmed kitaabkiisi iyo kutubtii culimadii salafka waxbuu ka akriyay mutaakhiriintii mutakalimiintana kutubtoodii waxbuu ka akriyay imaam iyo hazali iyo kutubtii dawaaifta macnaa ashcariyada ee weliba aad u silun sii fogeysay madhabka ashcariga ayadana wuu akhristay oo culimada wuu ka akhristay ayib maziij min alafkaar oo marka isugu timid waa midda keenaysa marka inuu marna halkaa rajaxo marna halkaa rajaxo dii'adii uu ku barbaarinaya iyadana sidoo kale saqayb bay ka tahay almuhim waxa weye warka isku soo ururiyey imaamku fii mawaaqifihi waa macduur shaksiyan walahu ajrun biidn اllahi tabaaraka wa ama wuxuu ku khabo la raaci maayo waa la gara maraya isagoo loo cudur isagiyo aimada lamidkiibn xajar noloshiisa dheer ee uu runtii eh, ku qaatay cilmiga iyo wanaagga ku qaatay kadib wuxuu geeriyooday sanadku markuu ahaa sideed boqol iyo konton iyo labadii bishii dilxija sideed iyo tobankeedii wuxuu ku geeriyooday oo ku aasan yahay magaalada qaahira oo meeshii uu ku barbaaray halkaasuu ku aasan yahay xaafid xajar caleyhi raxmat ullah kutubtiisa marka uu inooga tegay buu ka mid yahay kitaabkani aynu caawa dul joogno waa kitaab maadadiisu ay tahay fiqhi xaafid ibn xajar kitaabkan markuu alifay aad baa loo istiximsaansadoo loogu bogay sidaas daraaddeed baa culimo badani sharxday shuruux wuxuu leeyahy aad u fara badan ilaa yowmina haadana waa la sharxaya mucaasiriin fara badan baa hadda sharxday marka kitaab kitaab laga maarmo maaha kitaab kitaab laga maarmo maaha culimada qaarkood way laazimi jireen buluqmaraamko kaleeto way waadan jireenoo kolba waa lagu celin jiray uu leeyahay maala shekhulbastaam wuxuu leeyahay sheekh anagii yani cabdiraxmaan ibn nasir isacdi kitaabka buluqulmaraamka wuu laazimi jiray mar walbana daraasadiisa ma faaruqi jirin waa kitaab marka aad u qiimo badan xaafin xajarna uu ku ururiyey axaadiista la deliishado ee ay madaahibtu deliishadaan madhabkii shaafici buu ahaa laakiin xadiidkani ma aha keliya axaadiista shaaficiyadu daliishato keliya kumuuna ururinine axaadiista madaahibtiiyo culimada dhan ay deliishadaan buu ku keenay ama shaaficiye ha ahaadeen ama madaahibta kale ha ahaadeen xadiistaasuu ku ururinaya sidaas daraaddeed buu mufiid u yahay oo yani waxa weyaan uu faa'ido weyn u leehay waa marka kitaabkii oo xaafidku inoo bilaabay calayhi raxmat ullah bismi illaahi araxmaan iraxiim ardadiisii intaynaan ka bixin ardadiisa ragga ugu caansan waxa weeyaan oo laazimay tarjamo khaasana u sameeyey shamsudiin sakhawi xaafid sakhawi caleyh raxmat ullah waxaa ka mid a ah burhaanuddiin albiqaaci zaynuddiin alxaafid zakariya alansaari oo isagana caana ah, madhabka shaaficiga culimadiisa wakhtiga ugu caansanay ka mid raggaasa ardadiisa ugu caansan walow fi uu imaanayo alxaafid asakhaawi caleyh raxmat ullah bismi illaahi araxiim alxamdu lilaahi calaa nicamihi aahirati walbaatina bismi illaahi araxmaan araxiim magaca alla subxaana wa buu ku bilaabay iqtidaaan bikitaab illah ilahay kitaabkiisa asaa ku bilowda bismi illaahi araxmaan raxiim culimadana mualafaadka iyo kutubta ay qoraan haaliban inay bismi illaahi yidhaahdaan oo ku bilaabaan way u badanta qaarka cabtaa nadmiga ee kutubta tixda ah ama nadmiga ama shacirkaa ah qoray ayaga laftoodu kamayna tegin intooda badan bismi illaahi raxmaan raxiim nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waraaquhu qori jiray iyo khitaabaadka uu u qorayo iyo dhambaallada uu boqorada u qorayo rasuulku sal lay slam bismi illaahi araxmaan araxiimta wuu qori jiray xadiis baa jira odhanaya kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bismi illaahi araxmaani araxiim fahuwa abtar shay kasta oo aan lagu bilaabin bismi illaahi araxmaan araxiim wuu daba go-an yahay xadiidka khaiib baa soo saaray khaiib albaqdaadi fi ljaamic liakhlaaqi araawi wasaamic waana xadiis daciif bal dacfigiisu aad bu u daran yahay shay kasta oo xaal u saaxiibo shanigiisu weyn oon bismi illaahi lagu bilaaban waa daba go-an yahay xadiidkaasi waa xadiis dacfigiisu aad u daran yahay mana kab kabmayo culimada qaar baa isku daya bal waxoogaa inay wax isugu ururiyaano xasan likayrihi inay gaadhsiin karaan isku dayaan laakiin xadiidku sanadkiisu dacfi shadiid ah ku jira dacfigu markuu daran yahayna ma kabmo waa bisinka marka la yidhahdo ayb alxamdu lilaahi xamdiguu ku xijiyey xamdiga kitaabka qur-aankaa sidaa ilahi subxana wa tacala bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi baa laga bilaabay sooma rabbi alcaalamiin marka ta'asiyan bilqur'aani alkariim qur-aankaas nadmigiisii qaabka ilahi subxana watacala horday buu ku dayanaya amaa xadiidka isaguna tilmaamaya shay kasta oo aan lagu bilaabin xamdiga fa huwa aqtac waa daba go-an yahy xadiidkaasi isagana ma sugna waa daciif isaguna ibn xibaan baa soo saaray lafdi kale abu daawuud baa soo saaray ibn maaja dabaraani iyo keyrkoodba xadiidkaasina waa daciif laakiin kii hore wuu ka ronya xadiiska odhanaya shay aan xamdiga lagu bilaabin waa go-an yahay kii hore wuu dhaamaa oo duruq buu leeyahay culimmada qaarkood ay taxsiinin karaan ay taxsiinin karaan oo ugu xoog badan yahay ariiq mursal ah oo zuhri u irsaaliyey culimada qaar baa marka wax isugu ururiyey oo xasan gaadsiiyey subti iyo qolyaha isku day hal ariiq oo duruqdiisa ka mida oo maqaal ka maranna ma jiro fariiq kastoo uruqdiisa ka mid mida waxbaa ku jira laakiin kii hore wuu dhamaayo ragga qaarkood hadday intay ijtihaadaan taxsiiniyaan way suuroobi kartaa waana sida culimada xadiiska qaarkood ay sameeyeen shekh albani xali raxmatullah xadiiska aad bu ugaga hadlay irwaul qaliilka waad u laaban kartaan waa xadiiska ugu horeeya uu ku bilaabay macna ayib bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu mahad iyo ammaan dhammaanteed lilaahi ilahay bay usugnaatay sugnaatay calaa nicamihi nicmooyinkiisa korkooda ayay mahaddaasi ugu sugnaatay nicamkii aldaahirati ee muuqatay waalbaatinati iyo midda aan muuqaninba qadiiman horay iyo waxadiian yani waxa qadiiman horay iyo waxadiian yani cusayba tu hore iyo tu dambaba macna qadiiman xaal ay tahay nicamka laga xaalaynaya waxadiian waa laba xaal ayb xamdiga uu sheeku ku bilaabay wata <coughs> sheegnay xamdiga waxaa la yidhaahdaa ahanaa ljamiil waa ammaan wanaagsan alla subxaana wa tacaala ammaanta waa ammaanaya ammaan dhammaanteed buu ammaanaya mid weeye wuxuu ku ammaanan yahay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay xamdi daatiyo sifaatulkamaal buu leeyahay kamaal daatiya kamaal fi alafcaal kamaal fi asifaat kamaal fi alasmaa dhammaystirnaan rabbi wuxuu leeyahay daatadiisa iyo afcaashiisa iyo sifaatkiisa iyo asmaadiisaoo dhan kamaal buu leeyahay naqsi iyo ceedina meelay ka gasho male sidaas daraadeed xataa shaygu mar hadduu dhammaystiran yahay meel wax laga sheegana uusan lahaynoo ceeb uusan lahayn waa ammaanan yahay sooma ceeb meela ka qabato mabalaba sooma meel laga ceebeeyo mabalhaba alla subxaana watacaala dhankaas waa ka ammaanan yahay oo ceebka saliim wey rabbi subxaana watacaala waa quduus subuux wey quduus dhanka kalena sabab kasta oo mahadin iyo ammaan keenta isagay ka soo jeedaa isagaa bixiye wax kasta oo laysku ammaanoon haysanno allah subxaana wa tacaala bay miilkii u tahay isagaana ina siiyey nicamkan aan haysanno qaar daatibay yihiin qaar maaligay yihiin dhinac walba ay yihiin nicamkan aan haysanno allah subxana wa tacala bay kulli ka soo jeedaan wamaa bikum min nicmatin fa allah nicmo kastood haysataan xagga ilahi ka timi subxana wa tacala mar hadday xagga alle ka timidna ammaan iyo rabbi subxaana wa tacaala mahadin buu ku mudan mudanya soma marka ammaan iyo mahadin oo dhan ama tii sabab ku timid oo nicmo ku timid ha noqoto ama midtii daatiy oo kamaal daatiya ku timid ha noqotee intaba ilahay baa iskale subxana watacala alxamdu lilah marka midii aasku marka sheegayo nicmada ku timido rabbi wuxuu ku ammaanay oo ku mahadsan yahay nicmooyinkiisa kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba wuxuu ka qaadanaya ka ikhtibaasaya aayadda qur-aankaa alla subxana wa tacala uu yidhi alam tara ana allaha sahara lakum ma fi اsamaawaati wma fi اlardi waasbaqa calaykum nicamahu aahiratan wabaina alla subxaana wa tacala ah, wuxuu idiin sakhiray waxyaalaha samaawaadka dhexdooda yaalla iyo dhulka dhexdiisa wax yaallo dhan wuxuuna korkiina ku waasiciyey oo korkiina ku dhammaystiray oo korkiina ku fidiyey nicmooyinkiisa kuwa muuqda iyo kuwa qaso saas maana maxaa laga wadaa nicamka aahirka nicamka baatinkaasi maxaa laga wadaa cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu waxaa laga wariyaa inuu yidhi nicamka muuqdaay waxa weeyaan famaa sawa allahu min khalqika waa ilaahay simidda uu abuuristaada simay nicamka qarsoonna maa satara allahu min cawratika walow abdaaha laqalaaka ahluka faman siwaahum bur nicamka qarsooni waa inuu ceebtaada qariyey nicamka muuqdana waa inuu si siman kuu abuuray taa uu kaa qariyey iyo ceebtan uu kaa asturay haddii ay muuqan lahayn dadkaagaa ku nici lahaa iyo inta ka soo hadhay haddaan ceebtaada la asturin wax badan baa inoo asturane soo dadkaagu kuma nece ah, ruux walba waxbaa u asturan ilahay uuna ogsoon yahay sooma waxaynoo dhan banaanka ma yaalaan waxay noo dhan banaan ka mid ah. wax badan baa ilahi subxana watacala inoo asfuraya asfurkaasi marka wuxu waa nicmada qarsoon waxaa kaleetoo ka sugan inuu yidhi nicmada daahirkii waa islaamnimada nicmada baatinadaana waa ilahay waxyaaluhu kaa qariyo dunuubta iyo ceebahaaga iyo xuduudda ka mid a ah. adiga almuhim waxa weye nicmooyinka labadaa qaybooda qaarna waa la arkaayo ishaa qabanaysa xawaastaa qabanaysa nicmooyinka qaarkoodna xawaastu ma qabanayso way qarsoontahay maala waxaa ka mid a ah, nicmat liimaan oo qalbiga ku jirta nicam fara badanoo adiga aan kuu muuqanin baa jira laakiin nicam weyn kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba allaha subxaana wa tacaala inugu nimceeyey allahaasaa subxana wa tacala ammaan iyo mahad iskale qadiiman wa xadiian waxaa laga wadaa <clears throat> culimadu qaarib waxay leeyihiin qadiimanta waa bilowgaagii hore kuwa alla kugu soo nimceeyey xadiianna waa kuwa hadda aad ku dhexjirto ila nicmooyin waxaa jira horey laguu siiyeyo go-ay abuuristii baa ka mid a waxaa ka mida maala waxa weya nicmooyin fara badan oo caafimaad xoolo wixii horay kuu soo maray waa nicmooyin qadiima ah. kuwaad hadda haysatee ku dhex jirtana waa nicmooyin xadiid saaldhi waxaa kaloo dhihi karaa qadiimanta wuxuu ka wadaa awowyada iyo aabbayaasha nicmadii loogu nimcay ila nicmadii iyaga loo galay soo adigaba laguma geli xadiisanna waa kuwa adiga lagu galay saana waa la dhihi kara oo de waxa wey alla subxana wa tacala qur-aanka waa ku sheegay wadkuruu nicmatay alatii ancamtu calaykum ree bani israiil sooma nicmadaasi awowiyadood baa logu nimcay nicmadii aabbayaasheed awowiyadoo lagu nimcay bu alla ka dhigay in iyaga logu nimcay soma marka nicmadii awowyada waa nicmada saasman marka taasna waa dhec <clears throat> alxamdu mahad lilahi ilahay bay u sugnaatay calaa nicamihi nicmooyinkiisa korkooda ayay ugu sugnaatay nicmooyinkii aldaahirati ee muuqatay waalbaatinati iyo midda aan muuqanine qarsoon qadiiman xaal ay tahay mid horeysa xadiian iyo mid dambaysa hadda joogto oo cusub macna wsalaatu ammaan uu alla ku ammaano mala'a saree malaa'igta waasalaamu iyo nabadgelyo calaa nabiyihi nebigiisa korkiisa ha ahaato wa rasuulihi iyo rasuulkiisa muxamadin ahaa wa aalihi aalkiisana korkiisa ha ahaato wa saxbihi iyo saxaabadiisa alladiina kuwaasoo saaruu socday oo ku dadaalay wey fii nusrati diinihi diintiisa uhiilinteeda sayran socod bay socdeen xafiisan oo deg deg ah wa calaa atbaacihim ayaga kuwii raacay korkoodana ha ahaato salaada iyo salaamta alladiina kuwaasoo warisuu dhaxlay cilmahum cilmigooda dhaxlay salliga nabiga sal lay aslam buu xamdalada iyo xamdiga ku xijiyey sidaasayna culimmadu da'di ka dhigteen iyo dhaqan inay nebiga ku salliyaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii malaci mu'alafaatihim kutubtooda markay bilaabayaan inay nebiga ku salliyaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay alla subxaana wa tacala amarkiisibay qaadanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka taas iyagoo amarkaa qaadanaya bay sidaasi culimadu dhaqan ka asalaa macnaheeda waxaa la yidhahdaa sida abulcaliyat ariyaaxi sida uu sheegayo bukhaarina uu soo guuriyey fii saxiixihi wuxuu leeyahay asalaatu min allah asanaa fi lmalai alaclaa markii salaada kelimatu salaa asalkeedu waa duco laakiin markii xagga ilaahay ay ka imaanayso cidda wax ku sallinaysa uu alle yahay markaa waxaa laga wadaa ammaan uu ruuxa alle ku ammaano malaa'igta dhexdooda taasaa salaada laga wadaa markay xagga rabbi tahay marka waxa salinaya ee saligu uu ka imaanayo malaaig ama uu makhluuq yahayna asalaatu macnaheedu waxa wey bimacna ducaa saas man marka hadda ilaahay baan u weydiinaynaa sooma inuu ku saliyo ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna saligu alla subxana wa tacala markuu nabigiisa ku salinayo wuu ammaanayaabaa laga wadaa malaaigta dhexdooduu ku ammaanaya alla subxana wa tacala macnaha saxiixa fiicani waa kaa ama asalaamu waxa weeyaan assalaama min alaafaat aafaad iyo dhib iyo inuu ka nabadgalo saas way macnaha taasi marka nebigaa loogu ducaynaya salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaloo loogu ducaynaya aalkiis aalku waxaa dhici karta in laga wado nabiga sal lay slam reerkiisa qaraabadiisa muminiinta oo nebigu si gooniya uga dardaarmay salawatu rabbi waslamu calayh waxaa kaloo dhici karta aalihi fii maqaami ducaa in laga dhigo ummadoo dhan oo aalka asbaaca la yidhaha iyadana waa suroobi karaysaa taasaana ka camsa saxaabadiisiibuu ku cadfay aalka haddaynu ka dhigno ummaddii ajiibtay ee dariiqiisa raacday saxaabadu wuxuu noqonayaa cadfidda lagu cadfay min baabi cadfi alkhaas cala alcaam buu noqonaya oo ummaddii markii loo duceeyey baa si gooniya ducada waxaa loogu khaas yeelay oo mudnaan gooniya la siiyey saxaabadiisi aalka haddaan ka dhigno qaraabadiisii rumaysayna wa saxbihidu waxay noqonaysaa markaa tacmiimun bacda takhsiisi soma ah, ama dikru caamin bacda khaas lanna aalku saxaabada uu ka khaasan yahay soma aalku saxaabada uu ka khaasan yahay aalku saxaabadu ka mid yahay maana ayb wuxuu yidhi marka wa aalihi wa saxbihi <coughs> saxaabadaa iyo aalkaasu marka sifeeyo waa dadkii u socday ee u dadaalay ee u ijtihaaday nebiga sal ly slam diintiisa in loo nusreeyo socod weliba iyo dadaal waxay u socdeen deg deg ah. ah ayna waxba hagranin waxba la hadhin awoodoo dhan isugu geeyeen yani waxa weyaan socod deg dega ah waxay u galeen diinta uhilinteed oo waxay ugu hiliyeen waktigooda waxay ugu hiliyeen dhaqaalahooda waxay ugu hiliyeen naftooda waxay ugu hiliyeen wax kastoo qaaliyo heli kareen wax kastay u bixiyeen diinta nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh ilaa ay nabiga sal lay wasalam markii uu dhinka ka reebeenoo caalamka atraaftiisa ay gaadhsiiyeen xagey ku aasan yihiin qaarkood meeshay ku dhasheen miaad uluufu kilomitrat meel ka durugsan bay ku aasan yihiin halkaana waxaa geeyey diintii nebigu ka tegay bay faafinaya saas man marka qodada dadka iyaga ana salaad iyo salaami korkooda ha ahaato waxaa sadexeeya oo iyaga ina salaad iyo salaami korkooda inay ahaato ugu ducaynaynaa dadkii kuwaa cilmigooda kuwii raacay ee cilmigooda dhaxlay oyay ahaayeen waa ardadoodii saxaabada ardadoodii taabiciinta ahaa iyo kuwii kasii dambeeyey ee cilmigooda dhaxlay cilmiga ay dhaxleenna waa cilmu kitaab wasunna qoladaa horena nebiga cilmiga ka dhaxlay markaasaa sheekhu wuxuu yidhi waalculamaau culimadu warasatu lmbiyaai nebiyada kuwii dhaxlay ah, halkaa wuxuu iqtibaasayaa ama hadalkaasi uu ka soo qaatay xadiidka abudarda abu daawud iyo tirmidi ibn maajah axmed ibni xibbaan iyo daarimi fi sunan ayaa soo saaray waana xadiid xasan xamsatulkinaani baa taxsiinisoo kale shekh albani aleh raxmatullah biuruqihi waa xadii xasan waalculamaau warasatu alambiya nabiga yiri sal lay slam culimadu waa kuwa dhaxlay nebiyadii maxay ka dhaxleen cilmigii bay ka dhaxleen lianna nebiyada xoolo lagama dhaxlo naxnu macaashir alambiyaa la nuuras maa taraknaahu sabaqa waa kii nebigu sal lay ambiyada sidooduba xoolo kama tagaan lamana dhaxlo laakiin waxaa laga dhaxlaa cilmi cilmigan ayaa ka dhaxla culimadaa ka dhaxla culimadaa ka dhex dhaxalkii marka ambiyada culimadaa hay wlculamaau culimadiina warasat lambiyaai nebiyada kuwii dhaxlay wey akrim alla karaamo iyo wanaag badanaa bihim iyagu waarisan mid dhaxlo ah xaggii wa mawruusan iyo mid la dhaxlo ah xaggii saasay maana akrim bihim ma aha amar ma aha siiqadu siiqatu amrin ma aha waa ficil tacajub afcil bihi iyo maa afcalahu maa axsanahu labada samay ku timaadaan soo tacajub ku yimaa akrim bihi marka waa siiqatu tacajub waay marka akrim alla waa la yaabe karaamo iyo sharaf badanaa bihim iyagu waarisan mid wax dhaxlay xaggii wa mawruusan iyo mid la dhaxlay xaggiiba ka wax dhaxlayaa wey ka wax dhaxlay waa taabiciinta kuwa la dhaxlayna waa saxaabadiyo aalka soma waxaa kaloo dhihi kartaa saxaabadiyo aalkuna ayaga laftoodu waaris way noqon karaano nebibay cilmiga ka dhexleen soma nebiga sal lay slam ba cilmiga ka dhexle marka waa saas waa dhaxal la kala qaatay saxaabadiiyo aalku waxay ka dhaxleen nebiga oo iyagu waa waaris nebiguna waa muwaris salawatu rabbi waslamu aleyh cilmigiibuu iyaga dhexal siiyey ayaguna bidawrihim way dhaxal siiyeenoo waxay u dhiibeen cilmigii ardadoodii ka dambeysay ee atbaacda wahaakada tasalsulka iyo sidaasoo cilmiga ku yimid oo lagu kala qaato akrim alla wanaag badanaa bihim iyagu waaritan qur-aan somayn absir bihim wa asmic yowma yaatuuna lasomayn saas man ayb akrim alla wanaag badanaa bihim iyagu waaritan mid dhaxlay xaggii iyo wa mawruusan mid la dhaxlay ama bacdu intaa kadib fa haada kani mukhtasarun waa mid la gaabiyey waa kitaab la gaabiyey kaasoo yashtamilu kulansanaya calaa usuuli adilati adilada usuusheeda adiladii alxadiidiyati ee xadiidka loo nisbeeyey oo lilaxkaami u sugnaatay asharciyati ee sharciga waaka kitaabkan marka uu inoo sheegey waa kitaab wuxuu hi mukhtasar mukhtasarka waxa la yidhahdaa waa kitaabka lasoo gaabiyey kutubtaa waxay u qaybsataa laba qaybood mukhtasaraad iyo iyo mutawalaad ama mabsuutaad kitaabkan waa mukhtasar marka mukhtasar waa kutubta iska gaabgaaban wey waaba lasoo gaab isaga dhan waa gaabany laakin waa biictibaarihim inaga oo kale sidii zamankan aan nool nahay mudawal buu nooyahy sooma ah, mudawal dheer buu inooyahy ah, arbaciintiibaaba mudawala wax iska dhac mukhtasaraadkeenna inaga waxa weye waa khud caqiidata ka iyo muxuu ahaa yani waxa wey kutub malaha dhowr mas ay ku yaalaan baa inoo amaarta mukhtasaraad laakiin ayaga cindahum mukhtasaraad bay ku wanahay dadka waxaa loogu talagalay bilowga fahada mukhtasaru wey oo yashtamilu kulansanaya muxuu kitaabka loogu talagalay mukhtasarkan waxaa loogu talagalay yani usuulu dilla idaafadu waa bayaaniya yani adilada asalka ah adilada asalka ah oo haddana asalka waxa la yidhahda shayga jiriddiisa isilaaxana waxa la yhahda shay kastoo wax lagu duldhiso oo asaas u ah daliil waxaa la yidhahda asal baa la yidhahda marka adilada sharciga ma aha adila caqliya maaha aladila harciya weliba adila harciya o dhan ma wada ahee adila alxadiiiya muaas aladila alxadiiiya saas man aladila alxisiya kula kici maayo aladila alcaqliya ma aha aladila oo maala waxa wey caam a ah ma aha laakiin baabkiisu waxa weeyaan aladila usuul ladila alxadiiiya ijmaacna ku sheegi maayo qiyaasna ku siin maayo qur-aanna kukeeni maayo laakiin muxuu ku keenayaa alxadiiiya waa ah, sifa bayaaniya yani waxa weya waxay sii bayaaninaysaa adilada kitaabkan aan ugu talagalay mukhtasarka ah waa adilada xadiid lanna adila marka la yidhahdo adilada sharciga laysla ogol yahay waa kitaabka iyo sunnada ijmaaca iyo qiyaaska oo ay jamaahiirtu qabaan adilada kale waa mukhtalaf marka taxadiidka keliya kaan kitaabkan ugu talagalay buu leeyahay oo weliba adilada xadiidka lafteedaa sii kala iyadoo xadiida bay haddana qaar caqiidada ku saabsan tahay qaar akhlaaqday ku saabsan tahay qaar shamaaishay ku saabsan tahay xadiidku waa fara badan yahaye adiladan noocee wuxuu yidhi marka lilaxkaami sharciya axkaamtaasoo ah waajib iyo xaaraam iyo karaahiyo iyo mustaxab iyo sunno iyo mubaax ibaaxa adilada iyada ah waxaa mteeda axkaamta iyada ah adiladeedii oo weliba xadii keliya ah baan kitabka ugu talgalay bule wax kale haka dooni mar ayb fahada mukhtasar wey oo yashtamilu kulansanaya calaa usuuli اladilati adilada asalyaalkooda adiladii alxadiiiyati ee xadiidka loo nisbay oo lilaxkaami sharciyati axkaamta sharciga u sugnaatay waa wujuubka taxriimka ibaaxada karaahiyada iyo istixbaab xarartuhu mukhtasarkaas xarartuhu waan tirfac waan tafatiray ama waan tirfactiray taxriiran tirfactirid baaliqan oo xeel dheer si waxaan uga shaqeeyey oo aan u tahdiibiyey xeel dheer taxriirka waxaa la yihahdaa altaqwiim wa tahdiibu lkalaam wa tanqiixu shayga markaad waxyaalaha siyaadada aad ka goyso ma maalan waxaad soo qaadatay laan laan baad geed ka soo goysay laanta aad soo goysay waxaad rabtaa inaad u isticmaasho leeb maxay kaaga baahantah ya waa inaad horta ka googoyso waxyaalaha dhinacyaha kaga yaala sooma ka jar kadibna soo inaad qortood hagaajiso maaha haadihi camaliyatu taxriir camaliyatu tahdiib waay waad tirfac goynaysaa zawaa ka jaraysaa waxaan loo baahnayn baad ka goynaysaa intii saasida ahaydeed u baahnayd baad kala soo baxaysa waxaa hadda gelimadan aad loogu isticmaalaa luqada casriga ah midka la yidhaahdo jaraaidka iyo majalaadkiisa mada muxarirka waxaa la yidhahdaa ama eh, mxua lajnat taxriir tafatiraha meesha somaa laga yhahda soo ma garanaysaa tafatire tafatire macnaha waxa wey hadalka marka la soo qoro la doonayo intaan weli la nashqinin oo jaraaidka ama majalada aan lagu nashrinin buu dib u eegayaa u muraajacaynaya sooma markaasu wuxuu ka goynayaa waxaan kastoon loo baahnayn tan ka jartan ka jarta wixii buu isku hagaajinaya markaasuu isagoo maqbuula soo daynaya sooma taxriir ba la marka saas man marka wax kastoon loo baahnayn baan kaaga jaray insaasi awe marka ayib xarartuhu kitaabkaas waan tifatiray ama waan tirfac tiray taxriiran baaliqan oo xeel maxaan saa u yeelay liyasiira inuu ahaado darteed man ciddii yaxfaduhu kitaabkan xifdida min bayni aqraanihi dadka ay isku dayihi da'da yihiin dhexdooda si u ahaado naabiqan min arinkiisu wen yahay nin shacnigiisu wen yaho kayrkii karoona adag ah. saasman ayb wayastaciina iyo inuu kaalmaysto darteed bihi kitaabka aaalibu ardayga axkaamta sharciga raadinaya almubtadiu ee bilowga ah ardayga waxu bilaabay markaa wax bilaabahayo cilmiga bilaabaya inuu kaalmaysto walaa yastagni kamana maarmo canhu mukhtasarkaasi alraagibu midka wanaagdoonka cilmidoonka ah almuntahi ee meeshiisii ugu dambeysay gaadhay muntahii waxa weeyaan albaaligu nihaayata matluubihi wuxuu raadinayey meeshii ugu dambaysay gaadhay kaa laftiisuna kaama maarmo kitaabkan waxaan saa ugu taxriiriyey buuri laba sababoo darteed ninkii xifdiya inuu kayrkii ka roonaado min bayni aqraanihi alaqraan waxa la yidhahdaa waa jamcu qirnin bikasri qaaf qirnin qirnigana waxaa la yidhahdaa almilu wاlnadiir ruuxa kula midka ah eed isku qaybka tihiin eed isku da'da tihiin eed isku leebalka tihiin baa la yidhaahdaa haadaa qirnuhu markii la jamcina waxa la aqraan baa la odhanaya alaqraan marka kuwa kuna qayrkeed isku midka tihiin markaad buluuqulmaraamka xifdido nin ka sitaad noqoni soo maa lanna usuushii adilada baad haysaa see baad uga sedanay qaybkaa way kaa hadhayaan adaaba sheek ku noqon sooma kitaabka soo fadhistaadhi in qaybkii ka sitaan noqon waa midda labaade waxaan u alifay buu ihi ardayga cilmiga raadinaya ee bilowga ana inuu kaalmay cajiib bilow baa loogu talagalay ya annagana mashaa'ikhdii baaba ka maarmila sooma laakiin gadaal buu ka daba dhigo wuxuu ihi walaa ystaknii canhu araaqibu almuntahi inta cilmiga meeshuu rabay ka gaadhayna ee cilmi doonkuna kama maarmo shayga marka inta la bisleeyo si fiican loo tarfactiro haba iska yaraadee xataa ruuxa weyn inuu isaga soo noqdo iska cuno waa raba soma ila waxaa jirta cunto yar oo laakiin loogu muhonayo macaankeeda sooma marka xataa kii weynaay ee dhaafay wuxuusan uga maarmi karin waa hawl la bisleeyey oo si fiican looga shaqey soma kii mubtadiga aan hedha waa meeshuu tilmaamada ka bilaabi lahaa saasuu xaafidku leeyahay caleyh raxmatullah ayb liyasiira inuu ahaado daraaddeed ma yaxfaduhu ciddii xifdinaysaa min bayni ciddii xifdida kitaabkan min bayni aqraanihi yani waxa weyaan kuwa la qayrkaa ee la dhexdooda inuu ahaado naabiqan annaabiq kama fi lqaamuus waxa weeye huwa arajulu alcadiimu shani ninka arrinkiisu weyn yahay ee qayrkii karoonaha ah baa naabiqa la yidhahda ayb wayastaciina inuu kaalmaysto daraaddeed aaalibu ardayga cilmiga raadinayahay almubtadiu ee bilowga ah walaa yastani kamana maarmo canhu xaggiisa alraagibu midka culumta sare raadinaya almuntahi ee meesha ugu dambaysa gaadhay almuntahi nihaayada gaadhay asaguna kama maarmi karo xaafidku wuxuu ishaarayaa caleyh raxmat ullah in loo baahan yahay ardaygu inuu isku tacalujiyo kitaabkan inuu xifdiyo xadiista ku taalla waxayna ahamiyad sii leedahay waktigan hadda aan joogno cilmigii uu noqday wax uun kutubta ku yaalla laakiin cilmigii suduurta iyo laabta ku jiray uu yaraaday waayahana kutubtii intuu ka guray guurayba kombyuutarkiiyo internetku galayba ka daroo dibu dhal baa dhacday markaasaa waxa weeyaan wadaadkii loo baahnaa intuu maktabadda galo inuu wax baxsiyo iyo daalibkii loo baahnaa inuu mashaqada maro c d buu wataa uga buux jireen markaasu wuxuu ku maktabad shaamila la dhahaayo ayi wakti aan u baahdo batankunbaa saa u taabanhaya wax loo baana waa saa usoo daadanaya magacaas cilmi kuu noqon maayo cilmi waxaa la yidhaahdaa waxay laaftaadu xifdido alcilmu maa xawaahu asadru laa maa xawaahu alqimatru baa la yidhahda wax waraaq ku yaalla cilmi kumeehe cilmi waa wixii laabtaada ku jira oo markaad u baahataba aad soo istixbaarsan karto ah, aad keensan karta cilmigana taasa asaas ah, ah xifdigu asaas buu leyahay cilmiga shareecada wey khaasatan adilada khaasatan cilmuladila iyo istinbaaska iyo fiqiga ka ratibmaya maxaa yl ruuxu hadduusan adilada garanaynin fiqhi mujarad ah cilmi ma ah saaxiibkeeduna caalim ma ah saas daraadeed baa ninka la yidhaahdo abu cumar ibn cabdilbar fii kitaabihi bayaanu jaamic alcilmi wa wuxuu kusoo guurinayaa ijmaac culimmadu inay isla ogol yihiin muqalidka inaan culimada lagu tirinin muqalid wuxuu leeyahay waxaa laisla ogolaya inuusan culimo ahayn lanna cilmi waxaa la yidhahdaa buu yidhi macrifatu lmas'alati maca daliiliha waa inaad masaladana garato daliilkeediina garato laakiin haddaad tidhahdo minhaajkay ku taallaa oo maxaa daliilu ah maa yacrif culimo mati itifaaq baa laisla ogol yahay muqalid baa tahay muqalidna culimada laguma tiriyoolay saas man marka adilada garashadeedu aad bay muhiimsan waqad bayantu waan caddeeyey buu ihi xaafidku caqiba kulli xadiidin xadiid kasta gadaashiisa iyo cidhibkiisa waxaan ku caddeeyey man akhrajahu ciddii soo saartay xadiidka oo min ala'immati a'immada ka mid masale kale weeyo xadiidka markaan meesha kuugu qoro ciddii soo saartay iyo masderka iyo kitaabka uu ku yimid ayaan kuu daba dhigayaa buuri oo culimada waaweyn aimadii xadiiska man ayib maxaad u daba dhigaya limaada intuu xadiidka keliya kuu siiyo muu kaa daayaba bukhaari baa soo saaray iyo muslim baa soo saaray iyo abu daawuud baa soo saaray waxanuuba kaa daayaba ah. muu keliya xadiidkao mujarada ku siiyo waxaan saa u yeelay buu leeyahay oon u daba dhigaya liiraadati nusxi lumma ummadda naseexaynteeda doonid aan doonayo daraaddeed ummadda islaamkaan u naseexaynaya lanna naseexadu waxay ku jirtaa ummadda in loo sheego adilada ay deliishanayso iyo usuusha ay ictimaadayso dawaawiintay ku taallo iyo masaadirta ay ku taallo iyo meesha ay kasoo soo waa in loo sheego naseexada ummadda saas ku jirta waana midda ilahay diintan ku xifdiye sanadkii yaa soo saaray diiwaankay ku taallaa haddayna taasi jiri lahayn maantadan baa waxaa dhici lahayd rag intay iska yimaadaan inay yidhaahdaan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uqtuluu buushan de maxaad kula murmi marka waxaad kula murmi inaad tidhaahdo xaggee buu rasuulku ku yidhi ma bukhaari buu ku yaallaa ma muslim buu ku yaallaa ma sunankuu ku yaallaa ma masaaniidduu ku yaallaa ma macaajimtuu ku yaallaa kitaabku ku yaalla sheeg ummadda nusxigeedu marka waxay ku jirtaa diinteedu inay meel ku salaysanta sooma waana ta ilahay diinta ku xifdiyey subxana wa tacaala mundu cilmiga xadiidka la tadwiiniyo la qoray laga soo bilaabo waa u suuroobi weyday nin kastoo isku daya inuu nebi maxamed ku been abuurta waa u suuroobi weyday lanna ilaahay wuxuu u nooleeyey oo halkaa ka shaqogeliyey rag aan nolol kalaba lahayn rag baa guur uga tegey oo adduunye uga tegey oo wax kasta uga tegey axaadiista nebiga say u difaaci lahayen waa kuwa dawaawiintan inooga tegey ummadda nusxigeedu marka waxay ku jirta axaadiista daliishanaysa waa inay leedahay raad leedahay oy hogaan leedahay oy sal leedahay oy meel la saaro wey macnaha saas daraaddeed baan u sheegaya buu le ibn xajar caleh raxmatullah nasiix aan ummadda u naseexaynayo daraaddeed baan xadiid kasta gadaashiisa waxaan ku sheegaya ciddii soo saartay oo aimada ka mid <coughs> wuxuu halkan kuu gelayaa markaa kadib inuu kuu sheego kitaabka markuu uu dhex marayo musطalaxaadka uu isticmaalayo iyo ujeedadu kale falmuraadu ujeeddada aan ula jeedo bisabcati toddoba toddobada aan ula jeedo markaan ku idhaahdo akhrajahu sabca toddobadii baan soo saaray xadiidkan oo wariyey toddobada waxaan ula jeedaa markaa axmed wاlbukhaariyu wa muslimu wa abu daawuuda wاtirmidiyu wاnasaa'iyu wabnu maajah toddobada kuwaasa loola jeeda axmed ibnu xambal musnadkiisu ula jeeda albukhaari wuxuu ula jeedaa saxiixiisa haddii kutubtiisa kale laga wado kutubtiisa kale haddii laga wado waa inuu waa inuu qeydo waay oo wuxuu ku leeyahay albukhaariyu aw akhrajahu albukhaariyu fi اladab اlmufrad aw wuxuu ku leeyahay akhrajahu lbukhaariyu fi taariikh waa inuu qaydo hadduu kitaabka leeyahay ama hadduu ku yidhahdo akhrajahu lbukhaari oo uusan qaydin macnaha waxaa laga wadaa fii saxiixihi saas man ayb kadalika muslim baa la mid muslimka isagana fii saxiixihi buu ka wadaa abu daawuud muslim abu daawuudka sidoo kale wuxuu ka wadaa sunankiisa tirmidi jaamiciisa ama sunankiisa nasaa-i isagana sunankiisa weliba sunanka wuxuu ka wadaa mujtabaha Ah, sunanka waxaa jira asunan اlkabiir binasaa'i iyo almujtaba oo mukhtasarka mujtaba wuu marka ka wadaa kabiirka kama wado hadduu kabiirka ka wado wuu qaydaya iyada wuxuu leeyahay nasaai fi lkabiir saas ah, man ayb wabnu maaja iyo ibnu maaja isagana sunankiis isagaasi marka waa rag aad garanaysaano axmed ibnu xambal imaam ahli sunna wuxuu dhintay laba boqol iyo afartan iyo ko bukhaari maxamed ibn ismaaciil abu cabdilaah laba boqol iyo konton iyo lixdii buu dhintay muslim ibn xajaaj alqushayri laba boqol iyo lixdan kow abu daawuud sulaymaan ibnu ashcab asajistaani isagana watirmidi abu ciisa moxamed ibnu ciisa isaguna sidoo kale wuxuu dhintay laba boqol iyo lixdan iyo toddobadii axmed ibnu shacayb alkhuraasaani waa nasaa-i axmed ibnu shacayb saddex boqol iyo saddexdii waa ninka ugu dhimasho dambeeya ragga la yidhaahdo muxuu ahaa aimada umuhatusitaha iskale isagaa ugu dhimasho dambeeyey ayib ninka ugu dambeeyana waa ibnu maaja muxamed ibnu yaziid alqaswiini baa la yidhaahdaa laba boqol toddobaatan iyo saddexdii toddobaatan iyo shantii buu dhintay intoodaasi hadduu bukhaari ku yidhahdo waxaan u jeeda ibn xajar hadduu ku dhaho toddobadii baa warisay iyagu ku wada waa axmed iyo asxaabu lummahaati sit intoodaasu ka wada toddobadii baa warisay ayb wa bisittati walmuraadu ujeeddada bisittati aan lixda ula jeedno markaan ku idhaahdo rawaahu sitta lix baa warisay haddaan ku dhahana muraadkaygi muraadkaygiiyo qasadkan kale ee waxa weeyaan man cid caadaa ka soo hadhay axmeda axmed ka soo hadhay rawaahu sita haddaan ku dhaho inta axmed kasoo hadhaan ula jeeda man cadaa axmedu buu kutubta qaarkood qoraysa axmedu ma axmeda waa daalka waa in la kordhiga axmed intii ka soo hadhay oo waa intee marka ah, waa asxaabu lummahaati sit yani saxiixaynka iyo iyo sunan arbaca intoodaasaa sitada laga wada axmed baa marka lka hadhay hadduu sit ku yidhah wabilkhamsati wlmuraadu ujeeddada bilkhamsati aan ula jeedana man cid weeye cadaa kasoo hadhay albukhaariya bukhaari iyo wa musliman muslim ka soo hadhay haddaan ku idhahda rawaahu lkhamsana wixii bukhaari iyo muslim aan ahayn baan ka wada oo ah asxaabu sunan alarbaca iyo iyo axmed ayib waqad aquulu inaan ku idhaahdaa dhici karta alarbacatu baa warisay wa axmedu bedelkii aan ku dhihi lahaa alkhamsatu inaanan ku dhihin baa dhici kartoon ku idhaahdo akhrajahu alarbacatu wa axmed soo isku mid maa marka ah, labada hadal waa isku mid hadduu ku khamse ku yidhahdana waa iyagii hadduu yidhahdo akhrajahu alarbacatu wa axmedna waa un isla iyadii lakin axmed inbuu gooni u sheegay macna ayb wa bilarbacati wlmuraadu ujeedada bilarbacati afar aan ula jeedo markaan ku dha afar baa warisayna ujeedadeydu waxa weeye man cid weeye caddaha ka soo hadhay ahalaaata saddexda alwala ee hore saddexda u horeeya inta kasoo hadhay saddexda u horeya waa saddexde axmed iyo iyo shaykhaynka axmed iyo shaykhaynka wixii kasoo hadhay w waxay noqonayaan markaa asxaabu sunan arbaca sooma arbacada kuwaas biarbacati wlmaqsuudu wlmuraadu ujeedada bilarbacati aan ula jeedaana man wey xaggaa ka hadhay ahalaaata saddexda alwala ee u horeeya alwala alifta waa la godaya saas man alwala ma wa bialaaai wlmuraada ujeedada wlmuraadu ujeedada bialaaati saddexda aan ula jeedana haddaan ku idhahdo akhrajahu halaaa waxaan ula jeedaa man cid cadaahum ka soo hadhay saddexda hore wa axmada iyo axmed ka hadhay soma maya mancib baan ula jeedaa cadaahum ka soo hadhay saddexda u horeeya oo wacadaa haddana ka soo hadhay alakhiira ka ugu dambeeya haddaan ku idhaahdo waxaa wariisay saddexda saddexda hore iyo kan ugu dambeeya inta ka soo hadhay baan u jeedaa bu oo waa intee ah, abu daawuud nasaa-i iyo tirmidi ah, ka ugu dambeeya waa ibn maajah ka sax saddexda u horeysana waa axmed iyo shaykhaynka saddexdaasaa kuusoo hadhay marka ahalaaaasu ku saddeaas ula jeeda ayb wabialaaati waxaan ula jeedaa mancil cadaahum ka hadhay saddexda hore waa caddaa ka hadhay sidoo kale alakhiira ka ugu dambeeya wa bilmuttafaqi ujeedada bilmuttafaqi calayhi aan ula jeedo haddaan ku dhahdo muttafaqun calayhi waxaan ula jeedaa albukhaariyu wa muslimun albukhaariyu wey muraadku iyo wa muslimun muslim waqad laa adkuru inaanan sheegin baa dhici karta macahumaa bukhaari iyo muslim la jirankooda hayrahumaa waxaan iyaga ahayn waxaa dhici karta xadiidka inay bukhaari iyo muslimna wariyeen laakiin lala wariyey oo rag kalena wariyeen laakiin labadooda basa inaan ku gaabsadaa dhici karta oo aan ku idhaahdo muttafaqun calayhi aanan kuu raacinin abu daawuudna wuu wariyey tirmidina waa wariyey ku raacinma waxaa dhici karta warba inaan ku gaabsado bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay limaada leanna mar ba hadday saxiixaynku isku waafaqeen kafaa dalik ma kafaa alika saas inaan ku idhahdana waa dhici kartaa waqad laa adkuru inaana sheeginna waa dhici kartaa macahumaa shaykhaynka la jirankooda hayrahumaa waxaan iyaga ahayn ayb iyadoo waxdiis kale cid kale soo saartay wamaa cadaa daalika inta aan kuu sheegay wixii ka soo hadheen ahayn fa huwa isagu mubayanun waa mid la cadeeyey waay wixii inta aan ahayn waana caddayn waay intee sabca iyo sita iyo khamsa iyo arbaca iyo alaaa soma intaa wixii ka soo hadhay haddii uu meesha soo galo ragga aan sheegay cidaan ahayn oo culimmadii xadiidka kale ah oo xadiidka ay wariyaan inaan sheegana ay noqoto waan caddayn bu oo waxaan ku leeyahay akhrajahu bnu khusayma ibnu xibbaan saasuu caddaynaya akhrajahu daara qutniyu buu ku leeyahay akhrajahu albayhaqiyu alxaakim ninka uu yahay waan kuu caddayn buu ku intaa waxaan ka ahayn waan kuu caddayno magaciisaan kuu qeex wey macnaha ayb wamaa cadaa daalika intaa wixii kasoo soo hadhay fa isagu mubayanun mid la cadeeyo weye bidikrihi sariixan si cad baan markaa kugu caddaynay wa sammaytuhu kitaabka waxaan ku magacaabay mukhtasarkii waxaan ku magacaabay buluuqu lmaraami ujeeddada iyo matluubka gaadhidiis min adilati alaxkaami axkaamta adiladeeda laga gaadho buluuqu lmaraam almaraam waxa weeyaan almatluub waxaad raadinaysaa la yidhahdaa maraam waxaa lagu leeyahay maa huwa maraamuka maa huwa maraamuka bimacnaa maa huwa matluubuka ah, saas way manaa buluuqana waad garanaysaa waa gaadhi sooma marka shaygii uur aan raadinayey gaadhid aan gaadhay oo waxaan ka gaadhay adilat alaxkaam adilat laxkaam waxaan ka rabay baan ka gaadhay ama waxay noqon kartaa inuu yahay buluuqu aalib ardayga gaadhitaankiisa almaraama ujeedadiisiiy wuxuu raadinayey uu gaadhay xaggee buu ka gaadhay min adilati alaxkaam uu ka raadinayey ardaygii baa wuxuu ku gaahaya adilat laxkaam wuxuu ka raadinayey yuu kitaabkan ku gaahaya ee ugu sheeg saas wey macnaha wallaha alle ayaan as'alu weydiisan buu yidhi wallaha bitaqdiimi lmafcuul lilxasri alle keligii ayaan as'alu weydiisanaya anlaa yajcala inuusan yeelin maa calimnaa wixii aan barannay calaynaa korkanaga wabaalan inuuna shiddo iyo culays iyo baas nooga dhigin waxaad bartay baas buu kugu noqon waa goorma ya waxaad bartay hadduusan ahayn wax la barto sixir iyo balaayo iyo haddaad barto iyo qurtujaas soo wabaal kugu noqon mahay wax la barta hadduu yahay laakiin oo diin ah niyaduska kaa halowdo ikhlaasku kaa lumana wabaal buu kugu noqon iyadan sooma lianna naar buu sabab kugu noqono saddexda naarta u hormari doonaad geli haddayna niyadu ku hagaan wabaal mar kale wuxuu noqonay wixii aad baratay haddaadan camal ku darino waxaad baratay aadan ku camal falin iyadana culays iyo wabaal iyo cadaab buu kugu noqonaya marka allow waxaan barannay wabaal ha nagaga dhigno ee allow nagu anfac ducadii nebiga salawatu rabbi waslamu calayh ayaa saah wallaha as'alu allaan weydiisanaya anlaa yajcala inuusan yeelin maa calimnaa waxaan baranay calaynaa korkanaga inuusan ka dhigin wabaalan shiddo iyo culays iyo dhib inuusan nooga dhigin wa an yarsuqanaa inuu nagu irsaaqo alcamala camalfal iyo samayn bimaa shay aan ku camalfallo yurdiihi alla raalli gelinaya subxaanahu wa tacaala waxuu raalli ka yahay inaan samayno camalkanaga uu noqdona inuu nagu irsaaqo ayaan alla weydiisanayna subxana wa tacaala hada bilahi tawfiq w sal llahuma cala nabiyina mxamedi wcala alihi w saxbi